reer bani israa'iila uu badbaadiyey ayaa muuse ilaahay fanahu kaga qaaday inuu soomo afartan habeen soddon meela iyo toban meela inuu soomo kadibna uu soo qaato kitaabkii tawreed ahaa muuse markaa muddadii oon dhammaan ayaa qoomkiisa waxaad moodaa inuu ka tegey dabadeedna intuu sii maqnaa ayaa ilaahay wuxuu shibay imtixaan muuse waxaaba u weydaartay reer bani israa'iil nin ayaga ka mid ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala isaga laftigiisa lagu imtixaamay in uu sameeyo bahal nool oo markaa ciyaya waa dibi yar qaala tacaala alle wuxuu yidhi wamaa maxaybaa acjalaka kaa soo dedejiyey wamaa maxaybaa acjalaka kaa soo dedejiyey can qawmika qoomkaagii maxaa kaa soo dedejiyey yaa muusaa muusow qaala wuxuu yidhi muuse uu alle ugu jawaabay hum hum ayagu ulaa'i kuwan weeye calaa asari raabkayga dushiisa ku sugan macnaa waa kuwanoo weydan yihiin wacajiltu waxaan u soo degdegay ilayka xaggaaga ayaan u soo degdegay wacajiltu waxaan u soo degdegay ilayka xaggaaga rabbi rabbigayow waxaan ugu soo degdegay litardaa si aad raali iiga sii noqotid wacajiltu waxaan ugu soo dhaxsaday ilayka xaggaada waxaan ugu soo dhafsaday rabbi rabbigayow litardaa si aad raali iiga ahaato markaa muuse qoonkiisii in balaaya ku dhacday oo weyn ay caabudeen warba uma hayo waxaad garanaysaa ambiyadu waxyiga ilaahay wuxuu u sheego mooyaane wax kale inaanay ogaanaynin qaala tacaalaa rabbi wuxuu yidhi fa innaa annagu ilaahay baa isweyneeyey subxaana wa tacaala qad fatannaa waanu imtixaanay waanu fitnaynay qawmaka qoomkaagii baanu fitnaynay min bacdika adiga dabada la fitneen oo wa adalla waxaa lumiyey hum qoomkii assaamiriyu ninkii reer saamara ayaa lumiyey assaamiriyu mid reer saamiri mid saamiriya oo ka tirsanaa qaduurkaasi ayaa lihiyey waa nisbatun ilaa qaduurihi markaa muuse fasicifow ku noqota qoomkaagiiba waa la fitneeyay oo gaalnimo iyo kufri iyo shirki bay dib ugu noqdeen farajaca wuu noqday macnaa kitaabkii tawraadana wuu soo qaatay muufaa muuse wuxuu dib ugu noqday ilaa qowmihi qoomkiisiibuu dib ugu noqday radbaana xaal uu yahay kii caraysan xaala kawnihi asifa xaal uu yahay kii kuraanlaysan amba asiga laftiisa waa murugo weeye amba carab asifa xaal uu yahay si adag kii u caraysan ayuu dib ugu soo noqday markaa iyagii buu soo gaaray qaala wuxuu yidhi markaa muuse yaa qawmi qowmkayow alam wacidkum miyaanu idiin ballan qaadin alam wacidkum miyaanu idiin ballan qaadin rabbukum rabbigiin miyaanu idiin ballan qaadin wacdaa ballanqaad ballanqaadkaasoo xasanaa wanaagsan alam yacidkum istifhaam baa ku jirta ee macna insaaniya lamtuna waa xarfu nafri macnaa halkan oo kale aad ku fahmi kartaa waxyaabaha ay culimmadu yidhaahdaan markay ka hadlayaan luqada nafigu hadduu nafyi galo isbaat buu keenaa isbaatku iminka waxa weeye nafyiga nafyiga galo waxaa ka dhalanaya alam yacidkum miyaanu idin yaboohin macnaa wuu idin yaboohaye taasaa ka dhalanaysa isbaat ka dhashay macnaa waxaa la sugay inuu ilaahay ballanqaad siiyey wacdaa ballanqaad xasana wanaagsan oo kitaabku idiin soo diibaya allah afadaala ma waxaa ku dheeraaday calaykum korkiinna ma waxaa ku dheeraaday alcahdu ma ballankiibaa ku dheeraado muddadiibaa idinku badatay ama ragti bal eh istifaamkan waxaa la yidhahdaa munqadica bimacnaa bal iyo hamsa ka koobanta marka idraab marka lagu waa idraab intiqaaliya macnaa warkaa hore laga guuraya macnaa muddadu ma dheera afadaala ma waxaa ku dheeraaday calaykum korkiinna alcahdu ma cahdiga ayaa idinku dheeraaday amarakum fal cahdigu ma dheeraanine aragtum waxaad doonteen an yaxilla inuu ku dhaco calaykum korkiinna inuu kaga dhaco amba uu maaragtay kaga sugnaado amba kaga waafigo qadabun caro min rabbikum xagga rabbigiin inuu idinkaga yimaado oo fa akhlaftum waad buriseen oo waad kadiseen mawcidii ballanqaadkaad ii ballanqaadeen masjarkan wuxuu idaafaysan yahay mafcuul ay mawcidii ay wacdakum iyaaya macnaa ballanqaadkaad ii ballanqaadeen baad khilaafteen qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa umaanaan khilaafin amba umaanaan burinin mawcidaka ballantaanu kuu qaadnay umaanaan burinin amba kumaanaan burinin bimalkina awoodda wada bimulkinaana waa la akriyaa waxaa kaloo la akriyaa bimulkina bikasri min waa sidaa maaragtay saddexda xaraka miinku aqbalaya bimalkina awoodahaa awoodda wada umaanaan biqudratina awoodaanu leenahay kumaanaan burin walaakina ha yeeshe ee annaga humulnaa waxaa nala saaray ama xamalnaa mawaa la akriyaa humulnaa waxaa nala saaray oo nala xambaarsiiyey awsaaraa culaysyo culaysyo ayaanu qaadnay anda dembiyo min ziinati alqawmi qolo waxay isku qurxiso ah min ziinati alqawmi qolo waxay isku qurxiyaan waa xullig yacni reer bani israa'iil markay ka guurayeen ee ilaahayna uu kuwan halaagayey ayaa culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxay dahab iyo alaab haysteen ree kuwan ahaa ee masaaridu ayay ammaan ahaan uga soo qaateen iyagoo doonayey maadaama kuwan la halaagayo inay kaba sii qariinaystaan haniimaduna sharcigooda xalaalku may ahayn arrimo bannaan iyaga ma ahayn markaa wixii bay iska soo soo qaateen marka alle waxa nala saaray oo na culaysyo anba dembeeyo min ilqowm kala quruxdooda abaanu soo qaadanno dabadeeto si aanu dembigoodii uga badbaadno faqadafnaa waanu tuuray faqadafnaa waanu tuuray haa waxyaabihii siinada ahayd laysku qurxin jiray ayaanu tuuray dad intuu qabayhin malaa ku soo ururiya fakadaalika sidii aanu u daadinay oo kale ayaa alqaa uu tuuray assaamiriyu ninka reer saamirina maa macahu wuxuu isagu tutay unbuu sidii u tuuray nimankan waxaa qofka bini aadamkii markuu qaldamo oo qaladkiisa haddana uu garan waayo is yidhaahdo cudur daaro cudurdaarka wax sidii uu ku cudur daaran lahaa si qaldan marka cudurdaar la iman lahaa dee cudurdaar lama iman karayo qalabkiihu waxa uu ku dhacayaa qalab kaloo siinaysa macnaa nimankani waxay damceen inay ka cudur daartaan ammaanadii ay soo qaadana ayumaanu iska daadimido yidhaahdeen ammaanaday soo qaateen si aanu dardi uga baxsano ayaanu qubnay cudurdaar maaha xaqubana maxay ku bedeleen inaansanyeelinayahnimo ka dhigtaan way caabudeen way caabudeen macnaa qadiyadooda waxay la macnaa saxiix qadiyadii cabdullaahi bni cumar oo markuu ninku weydiiyey ahlulciraaq can dami lbaxuud ida asaaba sawba yani hal yusallaa fiihi am laa wuxuu dhiigga kaneecadu hadduu marada igaga baxo kanaecanta cunto dhiiggeeda uu marada ku daato oo maradii iga nijaaseeyo macnaha marada ma lagu tukanayo se laguma tukanayo iyagoo weyn ay caabudeen oo ilaah ka dhigteen baa taagan arrinta iyana waxay ka hadlayaan ammaanaday soo qaateen in laiska qubisho ammaanadii maan iska daadin laga yidhahdeen aan iska dhigna ammaanada nagu ahayd markaa keliga wuxuu leeyahay bandhiga janeecada kawan ibnu cumar waa kii ku lahaa induruu ilaa ahli ciraaq war bal eega niman reer ciraaq fasaluu ibna binti rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam yani alxusayn waxay dileen rasuulka ilaahay inantii inankiisiib inantii rasuulka inankeediibay dileen wahum yas'aluuna can darin bacuudha markaasay dinkii janeecada maanta haddana iweydiinaya macnaha maxay dinka bini aadam muslimka weliba ahli beyti rasuulillaahi kamay xalaal miranin oo kamay tawarucin markaasuu maanta dhinka sanaacada u weydiinaya reer bani israaiila iyagoo sirsiyaas leeyihiin oo weyn caabuday ayaa waxay leeyihiin waxaanu iska qubnay ammaanadii aanu siinay marka ammaanadaanu iska dhignay si aanu dembi uga baxsanno haweentii waxaanu inagaga soo fakadalika alqaa saamiriyo wuxuu u saaray lahum ayagii reer bani israa'iil waxay daadiyeen ee quruxda ahaa wuxuu isu lasu qurxin jira wuxuu uga soo saaray cijlaa weyn buu uga soo saaray cijlaa weyn buu uga soo saaray sajadaa tig buu uga soo saaray tilib lahu weynkaasoo lahu isagu leh xuwaar jinaahi ciaya saladu cido haara yaquur waa cida looda lahu tuwaar taasoo leh cida looda ase loogu cido ayuu u ciniyaa ilaaliy nubasa waa lagu imtixaanay ma arkaysa oo imtixaanka ilaahay marku dadka imtixaamaya waxaan iyo wax ka daran ba ilaahay uu suurto gelaya sida aynu ku aragnay qisada ku saabsan ninka la yidhaahdo dajaanka sanadanu amr ayaa soo qaado odhanayaa soo qaadanaysa arladana odhanayaa soo saar geelahaaga markaa soo saaraysa ma arkaysa marka tanna waa lagu imtixaamay weyn buu soo saaray ma waa isduruuf iyo imhaan baa la idhahdaa iyo mixna iyo ikhtibaar faqaaluu waxay yidhaahdeen markaa saamiri iyo kooxdiisi haadaa kani weynki markuu ciyey kani ilaahukum ilaahiiniye waada macbuudkii wa ilaahu muusaa muuse ilaahiisii wey fanasiya muusa iloobay oo baaridoon buu ku maqan yahay fanasiya wuu iloobay muuseba waxaanu idinkaga maqan yahay waa ilaahanuu baadidooneynin ma arkaysa culimada qaar baa le markii horin soo tegay diil caabudi jiray lo-da markaa waxyaabihii baa quluubtiisa ku soo way yidhaahdeen markaa weelkiiba isku xaareen halkaa ninkaa imaamka weyle barduusi laydhaha abubakr barduusiyi raximah ullah siduu kasoo rarayo qurdumi aymo badani ay kasoo rarayseen mar la weydiiyo nooc qolo suufiyada ka mid ah oo ilaahay subxaanahu watacaala degrigiisa iyo degriga rasuulka la yimaado dabeeso qoryo soo qaata oo ku timo dirbaano xukunkooda muxuu noqonaya way iskusoo xayreen dibisa marka waa asalka isusoo waagaarinta iyo dhamaara iyo dirdaanta halkani kasoo jeedaa nimankanaa bilaadihii nimankan ayaa asalka baxashan halkaasi aama umoqa tafsiiru qurdubi wakadalika futuuxaat ilaahiya jabalka uu leeyahay waxaa kaloo soo raraya maaragtay shanqiita raximah llahu adwaa lbayaan isagoo suufiyada qaarkood difaacaya shanqiita layaab ma laha macnaha wuxuu sheegaa sheekooda rag wanaagsan inuu ku jiri jiray fatuuha sheekha abubakr dardooshi ayaa waxaad moodaa inuu isku wada xambaaray jamiica suufiya markaasuu leeyahay ninka dardooshi uu leeyahay uu leeyahay sanqidi rag wanaagsan baa ku jira laakiin kuwan dambe wuxuu bixiyey suufiyatu aakhiri zamaanka suufiyatu aakhiri zamaan laa khayra fiiha riwaayadan dambe kuwankeeda waa kuwa daaim dambe laa khayra fiiha laa khayra fiihim laa khayra fi suufi suufiyada xidhigeedkiisa qanacaad ma laha ha ku hawayaan man safaa bay kuleeyihi man safaa maaha waa man labisa suuf suufiyan haddii man safaa qalbahu la odhan lahaa hadisee ku ardacoodaan safawiyan baynu kunti noqon lahay safawiyan ayay noqon lahay haddii ayna ugu jeedaan waxaa naloo oo raggii saxaabada nooca ahaa de isku saahiday baa nisbada iyaga kasoo jeedaan la ah, nisb ahaan sidaa kumay noqoteen waxaa la odhan lahaa sufiyin ayaa iyaga la odhan lahaa sufiyin ayaa la ydhaha safar maogtaha markaa kuwada awaaraha ku awaara kumada afalaa yarawna miyaanay ogsoonayn faadan bimacnaa almowt afalaa yarawna miyaanay ogsoonayn anlaa yarjicu caynkaa la goday waxaad garatay antaasi markaa mukhafafa mina asaqiina inay tahay afalaa yarawna miyaanay ogsoonayn afalaa yarawna miyaanay ogsoonayn anlaa yarjicu ay ana alamra washaniyo laa yarjicu inaanu ku soo celinaynin ilayhim ayaga xaggooda inaanu ku soo celinaynin weylkani qawlaa hadal oo walaa yamliku aanu hananaynin lahum ayaga aanu u murtiyaynin daraa dhib inuu ka hortoogsado iyo walaa nafca iyo inuu nafci u soo jeedo markaa darun walaa nafca laba tafsiir baad saari kartaayo laa yamliku lahum inaanu u karaynin dara ay dafca darin dhibaato inuu ka difaaco walaa nafca walaa jalba nafcin iyo nafci inuu u soo jeedo si kalaad odhan kartaayo walaa yamliku inaanu hananaynin lahum ayaga dara dhib hadday cibaadadiisa iska daayaan iyo walaa nafca nafci inaanu u karaynin hadday caabudaanba labada tafsiir ba waad saari karaysaa allah wuxu yidhi subxaanahu watacaala walaqad qaala wallahi laqad qaala wuxuu yidhi lahum ayaga reer banu israa'iil intuu muusa maqnaa haaruunu haaruun wuxuu ku yidhi min qablu muuse intaanu ku u imanin min qablu ay min qabli rujuuci muusa muuse intaanu soo noqonin horteed wuxuu ku yidhi yaa qawmi qowmsayow waryaadhahen innamaa futintum walle waa laydin imtixaamay innamaa futintum waa laydinku imtixaamay bihi weylkan war weylkani walle imtixaan buu leeyahay wa ina rabbakum rabbigiin arraxmaanu allaha raxmaanka a weeye bahalkan maaha faatabicuunii in raaca oo adiicu adeeca amri adeeca war waxaan iska daayay nebiyullaahi muuse kabuu aamusay qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraxa ka suulimayno calayhi weylkan korkiisa inaanu nahay caasifiina kuwii nugu lan nabraxa kama suuli doonno calayhi ay cala alcisbi weylkan korkiisa caasifiina kuwii ku ictisaabsan oo ku soogi doona inaanu nahay xataa yarjica ilaa uu soo noqdo ilayna annaga ilaa uu nagaga soo noqdo muusaa muuse ilaa uu nagaga soo noqdo muuse isu soo rog towreed buu sidaa cara ayaa madax tuuray arabii intii horeba wuu iska soo sitay ma laysa alkhabaru kalmucaayana warku laba mid ahaa waxaa si cad u aragto say haduunka laguu soo sheego lala waxaa kaa dhacay iyo markaa shayga hortaada uu ka dhaco way kala duwan tahay nabiyullaahi muuse marka ayuu isku qaaday oonu haaruun ugu horraysiiyey qaala wuxuu yidhi yaa haaruunu haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id xilligii ra'ayta aad aragtay hum ayagu dalluu inay lumeen maxaa kuu diiday anlaa tattabican ay an tattabicanii macnaa inaad i raacdo laadu waa kula weeye kula ayaa kadhigaysa macnaa zaa'id ah qaala wuxuuhi yaa haaruunu haaruunow maa maxaydaa manacaka kuu diiday laba mafcuul bay qaadan doontaaye ka hore waa saasa id xilligii ra'ayta aad aragtay hum ayagu dalluu inay lumeen markaad aragtay maxaa kuu diiday anlaa tattabican macnaa inaanad i raacin maxaa kuu diiday anlaa tattabic ay an waa dhe laadaas ila kadhig an tatabican macnaa inaad i raacdo maxaa kuu diiday maxaad iga iman weyse afa casayta miyaad caasiday amru amarkayga muu adcaasaday ila waa kii hore ugu soo iri ikhlifnii fii qawmi wa aslix waa kii hore una soo hadlay ma ogsan kore amarkaygii muu adcaasaday darka iyo wuxuu hayaa fooda labadaas jiri ambiyada ilaahay inay dad lahaayeen ay rijaan lahaayeen bay ila marka aanay kuu soo dejin adiga waxba laguguma adoonsan qaala wuxuu yidhi yabna umma hooyaday inay seedow shaqiiq baabuu la hooyadiibu ku dheernaqaysanay aabahdu waa khatar mo yabna umma hooyaday inaan sheegow laa taakud ha qaban bilixyatii garkayga ha qabanin usidaya iyo walaa bira'sii madaxayga toona ilahay hore inu soo marray inuu koorsiidayo ma og tahay hay qaban buu yidhi innii anigu khashiitu waxaan ka baqay oo kuu soo raaci waayey an taquula inaad tidhaahdo farraqta waxaad kala kaxaysay bayna banii israa'iila reer banii israa'iil dhexdooda ayaad kala kaxaysay taasaan ka baqay oo walam tarqud aanad i eegin qawlii qowlkaygan anigu aan ku leeyahay amaba an taquula inaad tidhaahdo farraqta waxaad kala geysay bayna banii israa'iila inaad igu tidhaahdo iyo maxay kale oo waliba aad tidhaahdo oo kale walam tarqud maad ilaalin haaruunow qawlii hadalkayguna maad ilaalin aan ku idhi maaragtay nimankan sii ilaali taas ayaan ka baqay buuli laakiin inuu u naseexeeyo kama gaarsanin oo dee munkarkii iyo xumaanta xumaantay samaynayeen ugama aamusine bal oo waxay ku dhowaadeenba inay dilaan markaa nabiyullaahi muuse haaruun tafriiqan uu iska ilaaliyo waa maxay inuu kaxaysto qaybtii aan weyrka caabudin dabadasa qaybta kalena uu la diriro taas ayaanu samaynin kaana dee ilaahay ubaan farin ilan isaguba rasuul ilaahay diray oo alla waxyoonayey ayuu ahaaye taasuun baan ka baqay markaa muuse cudurdaarkaa wuu qaatay wuxuu isku rogay markaa kii balaayada ahaa qaala wuxuu yidhi markaa muuse famaa maxay buu yahay khadbuka xaalkaagu yaa saamiriye war yaa saamiri midkaaga reer saamiri arrintiinu maxay tahay qaala wuxuu yihi famaa maxay buu yahay khadbuka arrinkaagu yaa saamirinhu nin yahow reer saamirahu arrintaadu waa sidee qaala wuxuu yidhi waxbaabu sheegtay fasurtu waxaan ogaaday qasiir ahaan cilmi ahaan bimaa baan ogaaday lam yabsuruu aanay ogaamin bihi isaga lam tabsuruna waabal akhya umusada sheegay ninkan kaiir min almufasiriin amba akaru lmufasiriin ayaa soo raraya wallahu aclam waxay leeyihiin markii kabiir meesha yimi oo la rogayay ma arkaysaa fircawn ayaa kabiir faras buu watay bay leeyihin markaa faraskaasi meesha uu ku joogsado way noolaanaysay jeedaa ka soo baxayay markaa ninkani faraskii kabiir buu ogaaday inuu meesha wax ku jiraan tafarus buu sameeyey dabeeta ciid markaa ciiddaa wufisay buu weynki markii naxaastii weyngaa isku balaaleen isku qurxinay buu ku sayray markaasuu noolaaday oo wuxuu ka fahmay bay marka farkii meesha ku sibsado geedii ay ka soo baxayeen in meesha ku sibsadaaba ay noolaanaysay waa kasiir min almufasiriin aba akaru lmufasiriin ayaa sidaa leh cinda allah wlcilmu cinda allah qaala wuxuu yidhi basurtu waxaan arkay bimaa waxbaan arkay ogaadeen lam yabsuruu aanay ogaanin bihi isaga oo faqabadtu waxaan soo xansoobsaday qabduga waxaa la yidhaha xansoobada qabsuna waxaa la yidhahda koob haddii laga dhigo kore caadhawda wixii lagu qaado faqabadtu waxaan soo qaaday qabda xantoobo ayaan ka soo qaatay qabdatan xantoobo keli ah ayaan ka soo qaatay min asari rasuuli rasuulka raadkiisii wax ka mida ah. min asari rasuul rasuulka raadkiisa wax ka mida ah. wa farkii isugu weyn mooyihiin ilaahay baa yaqaana fanadadtu waxaan ku tuuray raaxan toobadii qabdada u celi fanadadtu waxaan ku tuuray raaxan toobadii ayuun baan ku riday waxaan laysku qurxin jiray wakadaalika sidaa aan sameeyey inday sawalad ii qurxisay lii aniga nafsii naftaydu ay ii qurxisay qaala wuxuu yidhi markaa muuse fadhab tag fa inna laka adiga waxa kuugu sugnaaday fil xayaati nolosha dhexdeeda an taquula inaad tidhaahdo laa misaafa istaabata ma jirto laa amasku walaa umasku ama cid ma taabto laymana taabto soo balaadaa laga raacaya aljasaau min jinsi camal balaayo kow suumuu antoobsan oo soomuu qaadan lama taabtaan laa misaafa istaabata may ahaanin marka ilaahay bay haga yaqaaneen mufasiriinta qaar baa leh haddii isaga la taabtana wuu bukoon jiray qofku taabtaana wuu bukoon jiray taasaa ilaahay ku ciqaabay laa misaafa laysma taabtaan taabashimay ahaanin taas waa la kala simeeyey win waa la takooray ma ogtahay dhammaan dadka dadka u qurxiyo ahlu maaratay shirkigana koofku ku wanaagsan inkaara ku dhacdo laamisaasa in la yidhahdo la xidho wey kalkasa laga tuuro aana dadka taaban shirkiba hadduu faafinayo isaar buu qabaa isaar idinku dhacday wa ina laka waxaa idiin sug wa ina laka waxaa kuu sugnaaday mawcida ballan baa kuu sugnaaday wey lan tuklafahu aan lagaa tebin doonin lagaa burin doonin lan aan lagaa burin doonin wandur aad ilaa ilaahika bal ilaahaagan eeg ilaa ilaahika ilaahaagana bal eeg alladii ilaaha balka aad ahayd calayhi korkiisa caasifa kii ku nagi balka aad ahayd calayhi caakifa lanucariqannahu waanu gubi doonaa oo waanu gudgubi qur'aadan inoo taallaa macnaha waxay tilmaamaysaa in qayqayb loo gubi doono weeye wallaahi lanuxariqanna waanu gudguduhu ilaa haada kayd kayd baanu u gubi uma dabadeed lanansifannahu waxaanu ku sayri fililmi dabda ayaanu ku sayri doonaa dambadiisa nafsaa sayrid inamaa ilaahukum ilaahayni allaahu alla weeye alladii allaha weeye laa ilaaha mid xaq lagu caabuda aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane wasica wuu u fudsanaaday alle kula shayin shay walba cilmiga xagga ogaalka waa tamyiisun muxawalun can faacil baa la ciraabaa oo wax marka haddaed tamyiisun muxawal can faacil aad tidhaahdo waxaad odhanaysaa wasica wuu u fudsanaaday cilmuhu cilmigiisu alla kula shay shay walba uu gaaray kadaalika sidaa aanu kuugu cadaynaka sawaan awaana qisku aanu ugu qisoon doonnaa calayka korkaaga nebi muxammadow min ambaa'i maa labadaas ku min ambaai ma kii wararkiisa qayb ka mida ah. min ambaai ma oo mudaafu ilayhi iyo xaraf min ambaai ma kii wararkiisa qayb ka mida ah. qad sabaqa tagay amba ninkaa tabciidyada dan ka gaday waxyaabihii tagay qayb ka mida ah ayaanu kuu sheegi doona si aanu sanba kuugu sheegno waqad aataynaaka waxaanu ku siinay nebi muxammedow min ladunna agtayada ay min cindina waxaanu kaa siinay dhikraa qur'aan baanu kaa siinay dhikraa baanu kaa siinay mid alla lagu xuso qur'aankan cadiimka ee weyn iyo man acrada qofka ka jeesta canhu dikrigan aanu ku siinay ee rumayn waaya amba ku amal fali waaya fa inahu qofkaasi yaxmilu wuxuu qaadi doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha wuxuu xambaari doonaa wisraa culays dembi buu xambaari doonaa ee lagu ciqaabi doonaa wey culaysna waa laga khaalidiina xaalay ku waari doonaan manka ayaa min alfaadi alcumuumahe fiihi dembigaasi wasaa'a ah, waxaa xumaaday lahum ayaga u xumaaday yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana ximlaa xagga qaadidda kan ayaa ugu xumaaday wey wasaa'a waanu xumaaday wishrigaasi oo lahum ayaga u suga yowma alqiyaama ximlaa xagga qaadidda ayuu kaasi ku xumaaday weeye macnaa ismiga iyo wishriga ayaa ku xun wax la qaado macnaa isagaa xamlu xamluhum saasay ka dhigan tahay yowma yunfaku wadkur xus yowma maalin yunfaku la afuufi doona fi suur suurta la afuufi doona waa bidirka la garaacayo wey oo wanaxshuru aanu kulmin doonno almujrimiina kuwa mujrimiinta ee dembifalayaasha an aanu kulmin doonno kufriga sameeyey yowmaidin maalintaasi durqaa xaal ay yihiin kuwii indha bisabeed leh oo indhaha bisabta gurigoo kale way fulan yihiin og saas yahay kuwa waa raadeen ma ogtahay tahay durqa xaalowgii kuwa indha gurigale ilaaha kufrugale amba indha dhisadood leh ayaanu soo xaadirin doona waa hoolka iyo dhibaatada watakhaafatuun xaalay ku siraysanayaan baanu keeni doonaa baynahum dhexdooda ay isku qabsanayaan oo hoosaani ku leeyiin yatakhaafatuun xaalowinku isku siraysanaya oo baynahum dhexdooda iskaga siraysanayo in labistum ay maa labistum kumaydaan magaanin qubuurihi ila cashraa kaba naarmood mooyaane tan dhibaatada weyn baa uleysiisay cadaabkii qabriga naxnu anagu aclamu waanu ku cilmi badan baanu nahay bimaa kii baanu ku cilmi badanaybu alla yidhi yaquuluuna ay leeyihiin idxiligi baanu ku cilmi badannahay yaquuluu lahaa amsaluhum kooda ugu wanaagsan aba ugu toosan dariiqa xagga caqliga dariiqatan xagga caqliga kooda ugu toosani markuu lahaa in labistum ay maa labistum kumayda nagahan ilaa yowma maalin mooyaane macnaa loolama jeedo ninkani wuu saxan yahay oo maalinun bay meesha ku sugan macnaa waa sidii muddada hawlka iyo dhibaatada haysatay ay u adag tahay baa wuxuu ku tilmaamay inay maalin maalinkulaba qabriyada ku sugan oo macnaa maaha ahana arrintiisan ayaa xaq ah wayasaluunaka waxay ku weydiinayaa nebi muxammadow can iljibaali buuraha ayay ku weydiinayaane faqul waa meesha keliya aanka qul saada ilaahay raaciyo iyada su-aal ku horaysay inta kalena qur-aanka kuma darin rabbikum ma faqin ma raafaadaa ma raacinin wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can iljibaal buuraha waaweyn ee culus sida alla u geli doono ayay ku su-aali doonaan oo faqul waxaa tidhaahdaa yanfusu waxaa sayri doona haa buurahan rabbii rabbigayaa sayri doona nasfaa sayrid sida takiida oo kale baciidka oo kale ayaa loo sheegi doonaa doonana faafaydhi buu faydi doonaa oo fayadaru wuu ka tegi doonaa alle haa arladiiba ila waxaa laga samayaa buurihii qaacaa xaal ay tahay bannaan safsafaa siman qaacaa waa ban jira oo fadhigan furudoo lama bixin qaaci hayo oo bannaan baa loo jeeda qaacaa xaal ay tahay maaragtay banaan safsafaa siman siman maaragtay bisaadan waaxida laa taraa kuma arki doontid fiihaa arlada dhexdeeda kuma arki doontid ciwajaa qallooc meel kala hoosaysa huwa walaa amtaa taag doona meel taaga walaa amtaa iyo meel taaga midna kuma arki doontid meel taagan iyo meel godan midna malaha weeye oo maalintaa suurta laa fuufi doona yowmaidin maalintaasi maalintee yowma yunfaku fi suuri yatabicuun waxay raaci doonaan addaaciya ka u yeedhay ka soo baxa halumma qabuurida laga soo dareerinayo addaaciya bay raaci doonaan wey malaga u dhawaaqay bay raaci doonaan baa ilaahay leeyihi subxaana wa tacaala meel kastoo la amro halkaasay u tegayaanoo asmic bihim wa absir fiihi way naqal badan yihiin oo way oo kale muhdiciina ila daac waa niman degdegaya ma arkaysa allah wuxuu leehi subxaanau watacaala yatabicuun waxay raaci doonaan maalinta addaaciya ayay raaci doonaan kam u yeedhay laa ciwaja leexsanaanina uma yahaanin lahu daaciga macnaa laga leexan maayo laa ciwaja lahu ay lidacwatihi yeedhmadiisa wax qallooca u sugnaaday ma jiro wey wakhashacat way khushuucday wakhashacat way khushuucday way aamusta hoos bay u gaabsatay alaswaaku codadkina waxay u khushuuceen liraxmaani bay u u khushuuceen oo falaa tasmacu maqli maysid ilaa hamsa jaanqaad mooyaane wax kale ilaa hamsa jaanqaad waa sanqadha dadki waa asawt lkhafiyi baa laga marka waa qulqulka dadka saqabtugaad maqlaysa ilaa hamsa jaanqaad mooyaane jaanqaadkiisa ma taqaanin sidaa daraadeed ba carabtu waxay libaaxa ku yidha asmaada libaaxa waxaa kamid ah alhamuud waayo libaaxu si degan buu utallaabsadaa baa layidhi shaqaasi dib yar buu utallaabsadaa hadii soomaalihi hore sheegi jiray inaan laba maqan tallaabadiisa allahuma ilaa uquri kufiisida markaa waa bea sanqad oo sanqad jiran hamsa jaanqaad mooyaane wax kale amba hamsa maaragtay huuxaysan mooyaane cid sanqadasa oo guuldaro dambaysiyo ambiyada ilaahay xataa hadli maayaan nafsii nafsi iyo allaahuma sallibuun baa meesha socota atooraysan iyo bacbacdan meesha ma tahay waxaa la maqlayaa un hamsa jaanta wasanqadha cashka un ila yaalaka waa wadcu laqdaar ila meesha keli ma jiraan ha u qaadanin jaantaad markaan ku leeyahay inaad gabadhaa dheer ku socoto waa cagaaganta waad kabaraadahay moogta ama kabarada sanqadhaada la maqlaya sanqad mudaxaa la maqli maayo allah wuxu uhi subxaana watacaala yowmaidin maalinta ee ywma alqiyaama laa tanfacu ma anfici doonto ashafaacatu ergo loo ergeeyaa ilaa mamid mooyaane adina u idmay lahu isaga arraxmaanu allah raxmaanka wuxuu u idmay loo ogolaaday in loo ergeeye mooyaane sidaa dhe ilaa man qof mooyaane adina u ogolaaday lahu qofka arraxmaana u idmay in loo ergeeyo oo radiya uu raalli uga noqday alleh lahu qofka qawlaa xagga qawlkiisana uu raalli ka noqdo qowl wanaagsan la yihi qawlaana oo alla uu raalli uga noqday subxaana wa tacaala yani cid kale oo maalintaa loo ergeynaya ma jirto ka ergeynaya laftigiisu waa ila darajadiisaa la muutinayaaye waa mid ilaahay raalli uga yahay inuu maaragtay isna u ergeeyo yaclamu alla waa ogsoonyahy bayna aydihim waxa iyaga ka horeeya oo alla waa ogyaha wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya adduunyada adi aakhiro labadaba walaa yuxiiduuna kuma koobaan bihi billaah alle kuma koobaan cilmaa ogaan laa bidaatihi walaa bisifaatihi walaa biasmaa'ihi xataa asmaadiisa in badan ilaahay subxaanahu watacaala qariyay oogta wacanad way khushuucdeen alwujuuhu wejiyadiina waxay u khushuuceen wajigolax baa ku dhacay lilxayi allaha nool ee madhinkaha ah alladii lahu kamaalu lxayaati baa la idhaahda alqayuum ee maamulidda badan addoon walba la dul wuxuu kasbaday maaragta amba alqayuum allaha daa'imka ah ardaa alcaqiida qaar baa ku fasira waqad khaaba waxaa hoogay oo guuldarraysay man baa hoogay xamala xambaartay dulmaa dulmi qaatayo shirkigu ugu daray ah ila ilaah qowrkii la caabudaa shirkiga ka mid tahay yacmal qofkaa sameeya min asaalixaati saalixaatka qaar qofka sameeya amba saaliaat saalixa wax ka sameeya walxaal huwa muumin uu yahay falaa yakaafu qofkaasi kama duqi doono dulmaa dulmi kama duqi doono in la dulmiyo iyo walaa hadmaa dhimid camalkiisi laga dhimo iyo walaa hadmaa iyo in la qiimo jeriyo oo hadmiga iyo damiga farqi baa udhexeeya buli in la qiimatiroo ma camalkiisi wax laga nusqaamiyo aba wax lagu siyaadiyo midna sabiti maayo baa ilaha l subana ta alhadm waa nabsu baa lagu dhahda dulmigana siyaada culimada qaar ku wakadalika sida aanu kugu soo dejinay kitaabkan qur'aanka aanu kugu soo dejinay ayaadkan ilaahay qaarkood inuu qur-aanka iska soo degaye ayaanu ansalnaa u soo dejinay hu kitaabkan qur'aana xaalu yahay mid la aale carabiya ah oo luqa carbeed ku sugan luqa carbeed ah wasarafnaa waxaanu soo celcelinay fiihi qur'aanka dhexdiisa waxaanu ku soo celcelinay min alwaciid goodiga waxyaabo kamida waciidka waxaa la yidhahdaa iyo googid baa odhanaysaa min alwaciid ciqaab la yabo ayaanu ku soo celcelinayba alla leyi subxaana wa tacaala tawxiidka in qiyaamo dhici doono abaalmari dhicin doonto sidaba maxaanu ugu soo celinay ciqaabi ee wahidaasi lacallahum yattaquun ay likay yattaquu si ay isaga ilaaliyaan waciid baa laga hadlay maogti marka waciid iyo ciqaab iyo wahid laguu sheego waa in qofku uu joogsado lacallahum yattaquun ay likay yattaquu si ay uga joogsadaan ay uga tagaan waxyaabaha dembigaa iyo waxyaabaha alla xarima iyo faaxishaba si ay uga tagaan taasaanu ugu soo celinay aw amase yuxdisu inuu u keeno lahum ayaga u cusboonaysiiyo dikraa xusid ay ilaahay xusaan dikrada waa maxay hadda waxa weeye inuu daacad ku abuuro injaadu daaca iyo wanaag inay sameeyaan kii horena inay maxaarimta ka tagaan ow amase yuxdisu inuu u keeno lahum ayaga dikraa inuu u cusboonaysiiyo xusuusasho ilaahay xusuustaan ay markaa xumaanta ay ku tagaan fatacaala allaahu alle ayaa kor noqday culuwa daatiya iyo mid qadariya intaba rabbi ma og tahay oo sareeya marka lagula ogaasho ahaaniya qadar ahaanta fatacaala allah alla ayaa kor noqday almeliku boqorka ah alxaqa ee xaqa ah isugu allahaasaa kor noqday walaa tacjal hala degdegin nebi muxamed waa markii waxyigu socday bilqur'aan qur'aanka hala degdeg oo haboobi min qabli an yuqdaa intaan la dhammaynin min qabli an yuqdaa intaan la dhammaynin ilayka adiga aan laguu dhammaynin waxyuhu sheegistiisa baa odhanaysaa waxyuhu sheegistiisa intaan laguu dhammaynin hagooni min qabli an yuqdaa intaan kala tari waqul leh rabbi rabbigayow zidnii ii siyaadi rabbiyow xaggee ninka cilmaa ilaahayow xaggaayo cilmi iiga siyaadi sidaa daraaddeed walam yasal sal ala fi siyaada cilmigaasi intaa uu u socday ilaa rasuulka ilaahay maaragtay ilaahay uu ka ogsoday wuu ogtay walaqad cahidna wallaahi laqad cahidnaa waxaanu amaray aanbaa farrayde saasaad odhanaysaa caydadani sidaa weeye awsaynaana waa la yidhaahda wallaahi laqad cahidnaa waxaanu amaray ilaa aadama aadam waxaanu faray min qablu hadda horteed awaamir baanu siinay baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala awaamir baanu siinay fanasiya markaa aadam wuu iloobay awaamirta tii qaarkood buu iloobay oo markaa ilowga laftigiisaaad moodaysaa inuu ciqaab ku mudanayo ilan ummaddan mansuususiyaati haadihi lumma bay ahayd in waxa lagu ikraaha iyo waxa ilowda aan loo qaadin ee ummadii horeynalamay qabin amba waxaad tidhaahdaa fa nasiyaan fataraka wuu ka tegay waxyaabay arfure qaarkood buu ka tegay walam najid kamaanaan helin lahu aadam cazma adayg adayg uu adkaado shaygii kaga fogsado kamaanaan helin cazmaa adayg go-aan kamaanaan helin marka haddaba maxay tahay oo masalada masalada cismada ayay gelaysaa cismat alambiyaa ambiyada ilaahay waa kuwo ilaashan xagga tamliiq dadka waxayga marka gaarsiina waa ilaa shin kuwa dhowrsan weeye walaismaaculumma laakiin saqaa'ibtu mararka qaarkood way ka dhacaysay dembiyada yaryar laakiin maxay macsuumiin ka yihiin waxay macsuumiin ka yihiin oo ay ka ilaashanaayeen inay ku nagaadaan istimraar khaladku hadhaa laakiin markiiba ilaahay baa ka qabanayay waana saqaa'ibta weeye wadkur xus nebiyow idwaagii qulna aanu nidhi lilmalaa'ika malaa'igta aanu ku nidhi isjuduu usujuuda liaadama u sujuuda oo fasajaduu ay sujuudeen malaa'ig ilaa laakin ibliisa abaa wuu diida ilaa ibliisa mayn abaa wuu diiday an yasjuda faqulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow ina haadaa kaa ibliiskaasoo arkimaysiri caduwun cadowbuu u yahay laka adiga uu ku yahay u yahay ee yaanu idinka saarin min aljanna jannada yaanu idinka saarin oo hadduu kaa saaro fatashqaa aad rafaado seesho iskuri noqda iskarafa qaado dariiskaaga iskarafa balaayadaas waa rafaadkan iyo daalka ila nabiyullaahi aadam waxa ku dhacday musiiba inahaa musiiba waa daalkan iyo faqrigan iyo xayraankan iyo kakacaya iyo balaayadan oo dhan hadda gaashada ilaaha subxana watacaala aada rafaado gaasho maaragta ood rafaadaysa sidaa darteed inay musiibo tahay waxaad ku garanaysaa ma banaana alixtijaaju biqadar in qadarka la xusaysto laakiin nabiyullaahi muuse markuu ku canashay nabiyullaahi aadam inuu sabab ugu noqday inuu dadka ka soo saaro jannada markuu xusaystay ilaahaynu arrintan u qadaray xujadaasu waxay ku saabsamay inay musiibo ahayd marka cinda almusiiba alixtijaaju bilqadari way bannaan tahay cinda almacsiya ayaanay bannaanayn dadkina ku dhacdo aad tidhahdo ilaahay bay u qadaray soomaalida hor fikradooda wanaagsaneed mog fikradoodu aad ba wanaagsanaydo waxay odhan jireen boqol ilaahay taqaano lagama magar lagama gergara markaa jannada ayaanu idinka saari baanay waad rafaadi doontaa fatashqa culimadu markaa waxay ka isin baadeen suxigii culamaau salaf xajiib buu ahaa waxay ka istifaadeen masaariifta haweenaydu inay ninka waajib ku tahay fatashkayaa lama odhanin adigii waxaa uga waajibsan doontaa maaha islaanta ina haday ku shaqayso ay ku kala waa jamaaca waxaganimo daro wey noocduna dadaa maal way yeelan kartaa laakiin ninka ayay waajib ku tahay inuu isagu masruufo wadaada ah. waa inay isagu rafaadow halkanay ka istibaaday ina laka adigu waxaad leedahay aadamu ina laka adiga waa ayuu kuu sugnaaday anlaa tajuuca gacantiina subanahay taasi mowt naskarka halkaa laga dhalaalinaya waxoo dhanna ku cadfan yihi anlaa tajuuca inaanad ku gaajoonin ina laka adigu anlaa tajuuca ay bianlaa tajuuca inaad ku gaajoonin fiihaa jannada dhexdeeda walaa tacraa kuna arrabin walaa tacraa kuna arrabin oo midna calooshaa deed ka madnaan midna oogada labadan xiriir baa ka dhexeeya wa anaka masjarka halkaaskay ku cadfantahay anaka garaada inoo taalla wa inaka haddii la yidhahdo dhibba maaha wa anaka waxaa kaloo adiga kuu sugnaaday laa tadmacu inaanad ku daalin wa anaka adiga waxaa kaloo kusu anaka adiga laa tadmacu inaanad ku haraadin dheh fiihaa sanada dhexdeeda inaanad ku oonin oo walaa tadxaa aanad ku kululaanin oo aanad ku qoraxaysan kulayn hoose caloosha iyo mid dushaan labadaba wa annaka laa tadma'u kuma oomi doontid fiiha inaad ku oomin baa kuu sugnaatay weeye oo walaa tabxaa aanad ku qoraxaysano kulil aanu kugu helin intaba araadna malaha laha kulaylna male gacjana male arabna male oo waswasa bal shaydaankan igu soo disay fa waswasa waxaa waswaasiyey tashuushiyey ilayhi aadam ashaydaanu shaydaan baa waswaasiyey qaala wuxuuhi ya aadamu aadamow hal adulluka maku tusaa calىa shajarati اlkhuldi waaritaanka geeskiisa ma ku tusa warda waxaad ogaataa shajaratu lkhuldigan waa wax jira kama saxa fiiha alxadiid can inabiy sal allau alيh wasalam shajaratu lkhuldi waa geed jannada ku yaala inshaar buu qaday oo waxa uu garanayay faladulluka ma ku tusaa calىa shajarati اlkhuldi waaritaanka geedkiisa bal ma ku tusaa iyo wa mulkin lahaansho laa yablaa aan duugoobaynin laa yabnaa aan duugoobaynin amba aan baaliga noqon doonin biniaadamkuna labadaasii kicinaysa wergi boqotimahi iskala noolaado ayuu ikusbuudiga marka oona u dhaarta waa la khiyaameeye waa khiyaameynayan kaar buu qaba moog kaar buu maray waqaasamahuma waa garanaysaa inii lakuma lamina naasixiin inkaar buu qabay kaarkiisa kaar buu markaa nafukuma faakala way cuneen aadam minha ay min ashakara geedkeeda wax ka cuneen fabadat wejiga fabadat waxaa u muuqatay lahumaa markiiba waxaa u muuqday saw-aatuhumaa cawradoodii ilaahay baa ka qarin jiray manuur baa qarin jiray waa maryo xidhnaayeen inaanay cawradooda arki jirin baa cad wabasiqaa waxay dubagaleen yaktifaani inay ku dhedhesinayaan haba ay ku nabnabayaan calayhimaa korkooda min waraqi iljanna jannada calaynteedii wax ka mida ayay saanjo marya ka dhig sarasa yiri jireen soo maga warwaryaha gacan dheer ah kamaradiisa kugu aadamka soo saara ka iyagoo intaa waktiga xidinka in oo umar la caameynayo tacadi waa xishoo daro inaa mina isagoo meelaha kusoo ilaal weerka gudin intuu weydiyidi mala weyn bax allah wuxuuri subxaana watacaala waa wuu caasiyey aadamu aadam wuxuu caasiyey rabba culubdii geedkaasuu ku caasiyey fagawaa waanu lumayn fagawaa waanu leexday marka haddaa tidhaahdo aadan macsiyo lama imanin waa qabiyad khatar badan oo dee qur'aanku ilahay saa kuu sheegay lakin faqiiray ahay uma istabaa wuu doortay hu aadam waxaa doortay rabbuhu baa doortay oo fataaba uu ku soo noqday calayhi ay calaa aadama buu alla kusoo noqday wa hadaa ilaahay baana hanuuniyey allah wuxuuhi subxaanau watacaala qaala wuxuu yihi marka alle markuusani dhacday ihdidaa dagana ha la yidhi arkaysaa uhdudaa daga aadagi waxaa u hadda lala hadla minhaa ay min aljannati ka dega bacdukum bartiin xaal uu yahay libacdin madaxaale libacdin jamiica dhammaantiinna daadega jamiica halatin dhammaan bacdukum libacdin bartiinba barka kale xaal uu yahay cadow inuu yahay idinku cadow isu abdaata bini aadamkii baa noocana culamada qaarkood waxay leeyahay aadam iyo xawaa iyo ibliis ayaa la leeyahay daafoo sanada ka dhaadhaca buugta markaa kuwan cadowga isiina waa aadam iyo duriyatihi iyo ibliis iyo duriyatihi weeye ilan baalku uu dhalayaa inkaar buu qabaa maog sida uu dhala inagu ma naqaano duriyadiini culamada qaar baa le labada qaybood ee malaawaadhada leh saasoo kale ma og labada gooni wax ku kala wataa qaar baa yidhi ilaahay baa inagu og qaar waxay yidhaahdeen oo deska bini guursanaya qaar waxay yidhahdeen beed buu dhalaa xaysu bayada waqara qaar waxbuu sheegay markaa ninku inkaar buu qabaa ma og allah wuxuu lehi subxaana watacaala faimaa yaatiyannakum hadduu idinka yimaado biniaadanku allaamay faimaa yaatiyannakum hadduu idinka yimaado minnii aniga xaggayga hudaa hanuun hadduu idinka yimaado hanuun faman itabaca qofka raaca hudaaya hanuunka faimaa yaatiyannakum shardiyadu wey haddii uu idinka yimaado minnii aniga xaggayga hudaa hanuun faman itabaca qofka raaca hudaaya hanuunkaygaasi falaa yadillu ma lumi doonaba allahi subxaana watacaala walaa yashfaa mana guuldaraysan doono adduunyadana kuma lumi doono aakhirana ku kurooga noqon maayo waman acrada qofka ka jeesta can dikrii waa waxyidan iyo ilaahay kitaabkiisa rumayntiisa awaamirta alloo dhan baa dikri ilaahay ama ogtaha khaalata amri wamaa ansaltahu calaa rasuuli intaasoo dhan bay noqonaysaa can dikri dikrigeyga tan aan soo dejiyo qofka ka jeestada ha la yidhi fa ina lahu qofkaasina wuxuu leeyahay maciisha nolol buu leeyahay dankaa ciriiri ah waa ciriiri laa dumaaniinata laha wala walinshiraaxa bisadri waa nolol ciriiriya oo dayiq ah xaraj ah noloshoo dhan baan gadan u lahay saa darteed shan yaro hadduu ka xumaado waadiga maqlay inay istabciyaan nolol baana haysan kan xayraanka ee muslimkaana waadiga iska arkay waa abun lahu awlaad caruur badan buu leeyahay waxba ma haysto soomaali allahuma labeyk bay yidhaahdaa waa murtax wallaahi maaragtay toban ka caruura leeyahay toban ka arina waan leeyahay shayman qabnaadi soomaaliya ay jirta kale magara ee marka inglidi xafiisii hayaago wey nolol ciriiriya culamada qaarkood baa maciisha tubanka ku fasira cadaab alqabrigeeda inay tahay wanaxshuruhu waxaanu keeni doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana waxaanu keeni doonaa acmaa isagoo indhala bilaa xuja ah acmaa isagoo indhala ay laa xujata lahu hadda maadaama uu xaqa arki waayey oo adduunyaduu xaq indhihiisa u xaqa ku isticmaali waayey indhahaba laga tuuray qaala wuxuu yihi markaa rabbi rabbigayow lima maxaad seen odhan doonaa wey xashartanii adii keentad ii soo xaadirisay acmaaligoodindhala walaal maxaad ii keentay qad kuntu aan ahaa basiira kii wax arkaya ilaahay maxaa indhaa ii jirtay buu odhan doona waa indhalaayahay qaala alla wuxuu yihi kadaalika sidan maanta halkan adiga lagugu aadu maaragtay lagaagaga tegayo ayaa asadka ay kuu timi aayaatuna aayaadkayadu ay kuugu yimaadeen oo dabadee fa waad ka tagtay ha aayaadkayadii baad kaga tagtay nasiya bimacnaa taraka oo waa iska macruufa wey qaala wuxu uhi kadaalika sian maanta halkan adiga lagaagaga tegaayo oo lagugu iloogaayo ayay asadka ay kuu timi aayaatina ay kugu yimaadeen oo dabadeed fa waad ka tagtay haa aayadkii wakadalika sidaa aad uga tagtay oo kale ayaa alyowma maanta tunfaa adigana lagaagaga tegayaayo darkaasaa lagagu dhaafaya dan halkaasaa lagu tuuraya ilaahay laga salaamadiya aljasaau min jinsi alcamal ama ajasaau min jinsi alcamal lansaha markaas ay uga tagtay baa marka waxa khatar badan bal inaga lafdiga qur-aanka la iloobaana muxuu noqonaya haddii lafdiga qur-aanka la iloobo laakiin macnihiisa la fahamsan yahay laguna camal faro waxa qur-aanku uu tilmaamayey arrintani ma soo gudagelayso ma og tahay in kaste oo maaragtay min jihati alukhraa waciid adag loo yaboohay qofka sidaasoo culimada qaarkood ah, aa ay soo saareen imaam axmed oo kale raximah llah allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wakadalika sidaanu kan indhaha uga tuuray dabadeedna idnaata looguga tegey ayaa najdihi aanu u abaalmarin doonaa man mandun aanu u abaalmarin doonaa hasrata xadgudbay kuwaasna sidaasaan u geli doonaa oo walam yumin aan rumaynin oo walam yu'min aan rumaynin wa aayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisana aan rumay mid kasta xaqiiqasaasaan u abaalmarindoon wala cadaabu alaakhira waa minsigaaweyn wala cadaabu alaakhira aakhira cadaabkeeda ayaa ashaddu daran ilaa cadaabka aakhiraa daran wa abqaa kaas ayaana baaqinimo badan oo jirid badan kaasinbaa jiray afalam yahdi miyaanu u caddaanin lahum ayaga miyaanu u caddaanin kam ahlaknaa in badan waanu halaagnay jumladaadan baynu faacilka ka dhigaynaa calaa madhabi lkuufiyeed kasrigiintu way iska qadareen afalam yahdi miy waa diidaan ma aragtay jumladu inay noqoto faacil afalam yahdi miyaanu u cadaanin lahum ayaga kam ahlaknaa in badan oo aanu halaagnay miyaanay u cadaanin qablahum ayaga hortood oo min alquruuni ummada ah kuwaa miyaanay u cadaanin halaagiddaanu halaagnay lawada basar yamshuuna xaalay soconayaan kuwa aanu halaagnay fii masaakinihim guryahooda iyagoo soconaya aanu halaagnay warkiina xaal ay soconayaana aanu halaagnay fii masaakinihim guryahooda yan guryahoodi iska dhex maray aanu ku rognay amba yamshuuna xaal ay soconayaan kuwan dambe fii masaakinihim kuwa hore guryahoodii iyagoo dhex qaadaya miyaanay haddana u cadaanin kuwa halaagidda aanu halaagno miyaanay ku cibro qaadanin ina fii daalika kaala soo sheegay la aayaatin aayaat baa ku sugan liulinnuhaa caqliga kuwa u saaxiibka ah bay ugu sugan tahay caqliga kuwa u saaxiibkale ee joogsada walowlaa haddaanay ahaanin kelima xukun haddaanu ahaanin qalday oo xukun kelmadani ilaahay uu xukumay sidaas inay dhacdo kelmaddaasoo sabaqa tagtay kelmaddaasoo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaatay mawjuudatun sabarka qadar kii jirta haddaanay ahayn lakaana waa jawaabkii lakaana wuxuu ahaan lahaa cadaabku lijaama kii ku dhegsan ee aan kaba fuqin sokaa buu noqon lahaa bimacnaa ilahay wuxuu qadaray qiyaamaha un iyo aakhiro un hadduu cadaabo amba ciqanaaro walowlaa haddaanay ahaanin kelimatun haddaanay ahaanin kelmadaasoo sabaqa tagtay oo min rabbika ka ahaatay mawsuudatun qadarkaa qadara in shirka la ta'ana wuxuu ahaan lahaa cadaabku ismiga u qadar cadaabkana wuxuu noqon lahaa izaama kii ku dhigsan ee aan kaba fuqinba wa ajalun walowlaa ajalin ajali haddaanay ahaanin ajashaasoo musamaa la magacaabay lakaana miisaana qadar ee fasbir sabir nebi muxammadow calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin ku sabir ee hana calaa maa yaquuluuna waxaanay ku hadlayaan ee dhibaatoodigii kaa soo gaadhayso iskaga sabiro ku adkayso wasabbih tasbiirtoo ilaahay subxaanahu watacaala u tuko haba ilaahay waxaan u cunsamin oo dhan ka nasa bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa adigoo ku sugan bixamdi rabbika rabbigaa ammaantiisa adigoo ku lamaan oo ammaanayana macna qabla duluuci shamsi qoraxdu intaanay soo bixin horteed tuko oo salaatii subax markaas sabix bimacnaa salli bay noqonaysaa qabla duluuci shamsi qoraxdu soo bixinteeda horteed wa qabla guruubiha bixitaankeeda horteed ma tuko wa min aanaa'i alleyli habeenka saacadihiisa leh waa saacaadka wa min aanaa'i alleyli habeenka saacaadkiisa qayb ka midana ah tuko fasabix tasbixsado wa min aanaa'i leyli habeenka saacadihiisa qayb ka midana fasabbux tasbixsado alla dartii istuko wa adraafa annahaari maalinta gelimadoodana tuko wasabbix tuko adraafa annahaari maalinta dacalladeeda waa gelimada wa adraafa annahaari maalinta labadooda dacalla tuko lacallaka tardaa si lagaaga raali noqo lacallaka tardaa si aada u raali noqoto ma arkaysaa lacallaka tardaa oo bimacnaa walasawfa yucdiika rabbuka fatardaa bay la macno tahayo lacallaka tardaa si aad u raali noqo kuwa abaalmarinta ilaahay aad u hesho weeye odarka ugu qanacdood ugu naalooto nolol aanay imaan qiimayn karayn hadda si aad raalli u noqoto weeye ilaahay markuu ku abaalmarin allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala walaa tamudanna ha u taagin oo ha u taagin caynayka waa mafcuulmaanta markaysa caynayka labadaada indhood ha u taagin ilaa maa waxa u taagin ilaa maa mid ha u taagin matacnaa aanu ugu raaxaynay bihi maaragtay maadaba aswaaja qaybo aanu ugu raaxaynay minhum min alkafara kuwa gaalada a ah kamida ah, waxba u hanqal taagin aswaat waalawha asnaaf qaybo yani alagniyaa minhum ayaga kamida sahrat alxayaati xaale sahrat alxayaati nolosha ubaxeeda xaali yahay kaasi zahrata alxayaati nolosha ubaxeeda xaalu yahay adduunya liidata waa ubax buu ilaahay ku tilmaamay oo dhalaal maxaananu siinay aanu ugu nicmaynay baa leeyahay ka linafsina si aanu ugu suknayno hum ayaga fiika ogolaanayaad nafsiga ku sameeya wa risqu rabbik rabbigaa risqiinka ayaa khayr kaas ayaa khayr badan wa abqaa isaga ayaana baaqinimo badan waamur far ahlaka ehelkaaga far bisalaati far wاsabr kuna sabr calayha salaati laa nasaluka annagu ku weydiin mayno risqa masaalif xataa kuwan ehelkaaga masruuf kuma rihin ilaahay baa ku foodiinaya naxnu annaga ayaa narsixu ku arsaaqna waalcaaqibatu cidhibta wanaagsanina litaqwa ay liahli taqwa taqwada ehelkeeda ayuu u allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala marka ilaahay saasu cidhibta wanaagsanna kuwaasa iskale baa ilaaha yidhi subxaana watacaala waciidka wanaagsan mooye faqaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa yaatiina ay hallaa waa taxbiidiyadiina hallaa yaatiinaa muxuu uladiina muu noola yimaado lowlaa yaatiinaa rasuulka u muu noola yimaado biaaya aayad muu noola yimaado min rabbi xagga rabbigii kala yimaado aayadda waxay u sheegaan mucjiso khaaliqa oo arkaan moog allah wuxuu leeyahay awalam ta'tihim miyaanay u imanin bayinatu ma labadaa isku xig waa mudaaf mudaaf ilayhi waana faacil bay nabi awalam taati miyaanay u imanin bayinatu maa shay cadaysiisu miyaanay u imanin fi suxufi xaashiyihii ku sugnaa amba kutubtii alulaa hore miyaanay soo gaarin walow ana ahlaknaahum walow halaknaa haddaanu halaagi lahayn saa u walow ana ahlaknaahum haddii aanu ku halaagi lahayn kuwan bicadaabin cadaab haddii aanu ku halaagi lahayn min qablihi rasuulka horti intaanaan rasuulka usoo dirin haddaanu baadin lahayn laqaaluu waxay odhan lahaayeen markay aakhiro noqoto rabbanaa rabbigayow lawlaa hallah maxaad arsalta ugu soo diri weyday ilaynaa anaga rasuulaa rasuul maxaad noogu soo diri weyday oo haddaad rasuul noo soo dirto fanattabica aanu raacno aayaatika aaga aanu raacno min qabli an nadilla xasalatarin min qabli an nadilla intaanaan dilloodin horteed min qabli an nadilla intaanaan dilloodin horteed maxaad rasuul noogu soo diri weydi oo wanakhshaa anaan ku guuldaraysanin wanakhshaa anaan guuldaraysan qul waxaad tidhaahdaa nebiyow kullun qolo waliba annaga iyo idinkuba mid waliba mutarabid jiifug weeye waxa alla ku keena mutarabid jiifugii doona weeye ee fatarabasuu suga bal waxaa dhici doona fasataclamuun waad ogaan doontaan man ayaad ogaan doontaan asxaabu siraadi ariiqa asxaabkiisa ah marka taclamuuna waad ogaan doontaa amba manke mankuu yahay baad ogaan doontaa asxaabu siraati ariiqa asxaabtiisa ariiqa assawiyi towsan iyo waman ka hanuunaybaa subxaanaka allahuma bixamd